kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiya ka dhegeysataan mar kale kulanti wacan wanaagsan oo maalin axada taariikhdu waxay ku beegantahay tahay siddeed labaatanka bisha janaa sanadka laba kun labaatan qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid noqon doona baarlamaanka soomaaliya oo bisha soo aadan bilaabi doono ka doodista afarta cutub ee ugu horeeya dastuurka kumelgaarka ee dalka weerar dhanka cerka ah oo beegsaday qaar ka mid ah dagaalamayaasha kooxda al-shabaab hirshabeelle oo al-shabaab ku eedeysay inay hurinayaan colaadaha ka taagan xadka ay wadaagaan gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe qodobada kale waxaa ka mid noqon doona falastiiniyiinta oo cambaareeyey in deeqaha caalamiga ah laga jirto hay-adda qaramada midoobe ee khaza u qaabilsan kuuriyada waqooyi oo tijaabisay gantaalo hor leh cabsitii ugu weyneed oo soo wajahday maraakiibta caalamiga ee adeegsada biyaha badda cas kadib markii ay kordheen weerarada kooxda xuutiyiinta qodobadaas wixii kale nagu soo korra xubnaha joogtada kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku dhegeysan doontaane mar kale kusoo dhawaada dulka hooyaday qalbiga waa ku dheeryahay sidii ubad anan dhalay oo kalaan dhabu jelaystarwaqada dextaal iyo nimcada kuwan ku dhuulay dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii dhuxiyo naftaydii qalbiga waa ku dhiinyahay wixii kubad aan dhalay oo kalangabu jeelaysaabarwaqada dextaalayo nimcada kuwan kuwa noolaaye dhammaan dunida lagu nool yugu qiima dheeryaqaye dhaxanbarafaayo laguma oga damac kulaylkeede rabbibaa isugu dheene tiray cimila dheefteed dhayinki jalleeca amarkudha kama dhergaayaane dhammaan dunida lagunood yugu qiima dheeryaqaye subagaadhayo karuurdhaylagyo jiirka dhirta xabagta laga soo dhidhaqa dhuumaanta dhadhamiyey kuma tuursan karo dowta dibadeedee dhexdiisaan ku noolaanaya jirgudnaydhiweydhallintaan waxaan barahayaa dhaqamadoodihsharafteena wixi dhuminaya handhaafaleaqal xubintiisa qaranka dhiniga ka jira dibada u taaga dexdiisaan ku noolahnaya jirgunaydhiweyne dallinkan waxaan barahaya dagamadooye xugminaya dhaafaleeyaqayedisa qaranka diliga hiddaha waan jelahay uu abkayn dhigaye waxaa laga dhex xulay diintayada maaha dhalanteeda dhaxalkayda iyo waan sidahaniga dhammaanaydixmadeeda sugaanta iyo daabadiida bagaa dhaqankiyo hidaha waan jelahay u abkaydhigay waxaa laga dhexulay diinta iyo dhammaaha dhalanteed dhexyaltaliya sheekh dhowrsaano xaqa ku dheeraysa dobdhiirkan dholgabada iyo dheefisadawooy boqorkiyo dhaclaqa loo xiriyo suuqa dhiibiga dantada cayaar hogladad laysu dhiibo xyalkaliya sheekh dawrsaanu maxaqa ku dheedhaysa dobdhiiran kolgabada iyo dheefaysada hooyo boqorkiyo dhaclaha loo xiriyo suuqadii dhigaha ninkii martida suuriyadiyo dhiibiskiyo deegda dhaxdin xidida dhalashada xigtada gacan laysdhowraaya diska aqalka dumaratiga onkal lagu dhaansho duxaaba kuma tuursan karo tufta tibadeede markii martida suuryadiiyo dhiibistiyo deegda dhaxdin xidida dhalashada xigtada gacal istawdaya handiska aqalka dhongoga dadkiga ca'unka lagu dhaansho waxaana ku dhaafan heestaas xiddaa barnaamijka ogaal qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa waxaana ku bilaabayaa waxaa barihii ugu dambeeyey ama toddobaadyadii ugu dambeeyeyba dood adag ay ka taagneyd wax ka kabeddelka dastuurka kumeelgaarka ah ee dalka kaas oo ay ugu dambeyn toddobaadkii hore ay ansixiyeen ama ay maal mariyeen labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya inkastoo xildhibaano badan dood ay ka keeneen hanaanka loo ansixiyey ama xildhibaanada ay u codeeyeen in ay tahay mid aan waxba ka jirin balse shir ay yeesheen guddiga joogtada ah ee aqalka sare ayaa waxaa lagu go-aamiyey in tobanka bisha soo aadan ee febraayo la galo dooda afarta cutub ee ugu horeysa dastuurka kumeel gaarka ah ee dalka gudoonka aqalka sare ayaa lagu wadaa in soo jeedintoodaas ku aadan in la bilaabo dooda cutubyada ugu horeeya dastuurka ay la wadaagaan gudoonka golaha shacabka maadaama doodaha dastuurka si wada jira ah ay uga qaybgeli doonaan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya arbacadii lasoo dhaafay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ansixiyey habraha wax kabedelka dib u egista dastuurka kumeelgaarka ah walow ay jireen xildhibaano buuq sameeyey ama buuq ka sameeyey fadhigaasi oo diiday hab eh, ama hanaanka loo maray meelmarintaasi waxayna ay sheegeen in aysan habbooneyn waqti xaadirkan in la furo amaba dooda dastuurka ay sii taagnaato maadaama uu kala qaybinayo aragtida mideysan ee shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiintaba oo dalka uu xaalad kale uu ku jiro arinta dib weegista dastuurka iyo wax kabedelkiisa ayaa dood adag waxa ay ka dhex dhalisay dowladda iyo siyaasiyiinta diidan nidaamka dowladda ay u mareyso wax kabedelkiisa waxaase muuqata in gudoonka labada aqal aanay dib ugu laaban doonin guda ah, waa gudagalka dooda dastuurka iyo wax kabedelkiisa waxaana jirta in arintan ay tahay mid dowladda federaalk soomaaliya ee waqti xaadirkan jirta ay u aragto mid muhiima guulo muhiimana lagu gaari karo in dastuurka la meelmariyo wax kabedelkiisana la gudagalo waxaa jirta in dhanka kale wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee xukuumadda soomaaliya uu ka hadlay arrimaha la xiriira dastuurka sidoo kale waxa uu ka hadlay waraysi uu siiyey t v ga maxalliga universal arrinta la xiriirta dowladda soomaaliya iyo puntland oo wadahadalo u soconaya waxa uu sheegay in xasan sheekh maxamuud eh, uu ku dadaalayo waa madaxweynaha soomaaliya sidii wax looga qaban lahaa khilaafka dowladda kala dhexeeya puntland waxa uu sheegay in khilaafka uusan ahayn wax buuran waqti xadirkana ay jiraan wadahadalo dhinacyada u soconaya kuwaas oo goordhow miro dhal noqon doono maruu wasiirka jaamac axmed xasan khaliif arrimahaas ka hadlayna waxauu yidhi runtii waxay ahayd maalin kale oo runtii eh, hay-adaha qaranku waajibaadka hor yaalla ay qayb ka mida gunteen waxayna ahayd dood weyn oo furan oo laga sugayay dowladda soomaaliyeed inay meel mariso eh, laga doodo dastuurkii waddankan yeelan lahaa marka waxay ahayd runtii guul siyaasaddan sideedaba dee waxa weeyaan dhammaad iyo bilow midna ma lehe waxay leedahay meelo lagu ciyaaro oo lagu doodo marka wuxuuna ahaa bilowgii iyo albaabkii sidii loo furfuri lahaa dastuurka waddanka looga wada hadli lahaa marka waxay ahayd runtii arrin guul ah oo u baahan in lagu baraarujiyo manaha lagu isku rabtaago Eh, labada aqal ee eh, baarlamaanka eh, federaalka soomaaliya waa run mar walba waa la kala duwanaanaya laakiin waxaa la rabaa kala duwanaanshuhu inuu yahay midka turjumaya xaqiiqa runtii iyo mabaadi oo ah saldhig wanaag ummadda soomaaliyeed marka doodeedu waxaan isleeyahy weliba bilaaban laakiin habraacii runtii dooda intaa inuu gaadho ani waxaan isleeyahay sharci yaqaan ma ihi laakiin dooda intaa leeg in laga wada hadli karo dastuurka waxa meesha u aadaya iyo cidda ka faa'iidi doonta iyo waxaas waa duruufaha wax dambey dhiman bay yihiin marka waa runtii waa bogadinaynaa waana qaba inay ahay tallaabo wanaagsan oo hor loo qaaday dastuurkii hadalkiisa iyo bilowgii macnaha shaqayntiisna weyli way dambaysaa horta geediga markii la guuro geediga waa socdaa lagama hadli karo macnaha wax kale lagama hadli karo geediga waa socdaa dastuurka in laga wada hadlo oo laga shaqeeyo oo wax ummadda anfacaya laga soo saaro oo manaa ku dhaqmaan dood bay leedahay waddooyin loo maray leeyihiin waxaasoo dhan way dambeeyaan annagu waxaan un is doodaheennu iyo innaga tabashadan aynu qabnaa soomaali ahaan inta badan waxay u badan yihiin wax ku abuuran shaki ama dangaare ku hareeraysan tahay dhammaan hogaamiyaashii soo maray intii aynu ku jirnay xaaladahan adag soomaaliya oo hogaamiyen aan ka hadlaynay ma jiro oo ayna u ahayn center point center arrinta ugu horeysa ee ololaha qofkaas shaksiga ah ama dadka kooxda marka haddii waxyaabaha hortaagana waxaa hadda cad oo muuqanaysa inay tahay dad soomaaliyeed oo si uun dan ay wixii dantooda markaa wax ka duwan wixii arkaan aan u shaqaynayn laakiin dantii lama gaadhin baan qabaa dantii way socotaa weli lama gaadhin lama reerkii lama furin <laughs> dastuurka in laga looga hadlo haddii lagu guulaystay oo in laga wada hadli karaa hadda doodu taagni oo la furi karo waa furitaa maftaaxi wey marka waa la furay waa furan yahay cidda dood qabtaan de waxa weeyaan waxaa u furan dadka soomaalida dhan baan horta oday u ahay laakiin runtii waa mudan tahay in la lagana jawaago deegaankaasi dadkaas soomaaliyeed waxay la mid yihiin dadka soomaalida kale waxayna u taagnaay runtii oo aaminsan yihiin oo dhaqankooda ka muuqato lagu yaqaana waxa weeya midnimo soomaaliyeed iyo soomaaliya aan la googoynin hmm. inay soomaali raali ka yihiin ka mid yihiin ehm, sida soomaali u nooshahay si ka duwan nooma noolaan karaan dadaal badan baana runtii lasoo waday bal inay magaalooyinka iyo deegaanada ilaahay siiyey subxaana wa tacaala ay kana talin karaan eh, kuna noolaan karaan iyagoona cidnaba dhibaato u geysanayn marka eh, meel fiican bay runtii maraysaa E, dowladda soomaaliyeedna e, waa ka shaqaysay sida uga shaqaynaysay meel kasta oo soomaaliya ka mid a ah, waajibaad ka saaran marba marxalada lagu sugan yahay runtii waana ku ammaanaynaa dowladda soomaaliyeed go-aan e, bay ka qaatay waa ka shaqaysay waa isdhinaca taagtay waxaana laga shaqeeyey in la sugo amniga ee dagaalada la joojiyo dadkaas iyo shacabka degaankaas deganina maamulkooda ay samaysteen Eh, lagu dhiirigeliyo is dhinac taago marka meel fiican marayaan waxaanu qurabtuli kala rabaa inaanu u mahadnaqno dhammaan ummadda soomaliya meel soo joogto duruufaha aynu ku dhex noolahay ka mid tahay inaynu qoloqolo noqono oo kooxkoox noqono waxaa dowladdu u socota ee rabto in la meel mariyaan waxa weeye qaran soomaaliyeed oo dib la tolo oo aan magacya gaargaar lahayn oo soomaaliya la yidhaahdo mm-hmm. wixii hoose ee tikhnikaada dhex yaalaana ay sida loo xaliyo loo xaliyo loogu dhaqmo laakiin dowladdu mabaadidaas ay qaadatay gobol walba iyo waad ogtahay dagaaladu meelaha ka socda waddanka la xoreeyo in la xasiliyo in dadkii la tuso lahaanshihii meesha degaanka degaan walba oo somalia ka mid ah yay ka mid tahay st khaatumo degaanadoodu meel fiican runta waxba maraya ummadda somalina waa soo dhaweysay maamulada waa soo dhaweeyeen kale ee jiraa wax isbedela oo ay kusoo soo kordhinayso ma jirto maad leedahay maya maya maya maya ma dhihi maya fiiri goboladaas in badanna waanu ka hadalay in anigu aan ku dhashayna oo ka soo jeedana anoo soomaaliya oo meel walba magaaladii tahay hmm. igama xarimayso inaan qeexo sheego ka hadlo muhiim bay u yihiin qaranka soomaaliya soo laabadkiisa iyo dib ragaacidda in soomaliya dib laisuu keeno isii khaatumo degaankooda iyo dadkuba muhiim bay u yihiin waxay muhiim u yihiin boqolaal xaaladood oo kala deganaanshaha meeshay ku abuuran yihiin dadkay yihiin tiraday leeyihiin soomaaliya waxay ka rabaan iyo waxa ummadda u aragtay ay taa u matelayaan waxay cad tahay waxaa cad inaad arkayso qof shan jira ah. meel ba somaliya waa jirta dadka soomaalida waa wadaniyiin bay badan yihin dad wadankooda jecel raba waad ogtahay waa lagu dagaalamaa waa lagu tartanku tartanku dhibaatooyin badan buu leeyahy hmm. tartankii waa dhammaaday murashaxiintii faraha badnayd buntooda badnayd iyo shacabkii soomaaliyeedba kuwii puntlandba golahay joogeen ku dhameeyo madax la doortay Eh, dowladduna waa usoo tahniidaysay waa tagnay waa la madaxweyneha hogaaminayey runtiina eh, waxaanu aragnaa inay tahay guul iyo hambalyo loo hambaliyeeyo eh, dagaalka lagu dagaalamo ama macnaha meelaha qaarkood la gaadhsiiyo doorashada waa dhib lakiin waxaan rajaynaynaa xilli dhown laga bixi doono ummaddu ka bixi doonto oo ayaan ku dagaalamin oo la yaqaano xilliga la tartamaya iyo xilliga doorashada la gelaya la yaqaano oo ay ka dhib yaraatay laakiin runtii wanaag badan baa ka dhacay oo aanu kaga nimi dadku waa isu hambalyeynayeen hmm. eh, dowladda soomaaliya waa dhinac taaganto madaxweynihii qarankaa tegey oo soo hambalyeeyey waxaan rajaynaynaa in wada shaqaynta iyo waddankan dib sidii laisugu soo celin lahaa puntland waxay ka tahay wax weyn bay ka tahay qaranka soomaaliya shacab soomaaliyeed weeye degaan degan runtii ku sharfan waana loo hayaa oo waa leenahay dowladda soomaaliya maanta odayaal eh, macnaha mas-uuliyadda ugu sarraysa dadka iyo dhaqanka garanaya oo raba in soomaaliya dib laisugu soo celiyo hmm. oo wixii dhibaatooyina jira la dhameeyo madaxweynaha puntland waa soo ballan dowladduna waxa weeyaan waa usoo tahriyadaysay wada baa hadda bilaabatay awalla hore u socotay istaa kastaa lakiin wada mudan in la hmm. dhiirigeliyo laisdhinac taago meelka soomaaliya ka mid a ah. kuwa inaga maqan iyo kuwa joogaba horta khilaafaadka iyo aragtida kala duwan kala duwan yihin Eh, waxaan odhan lahaa khilaafaadka aragtiduwaashaha la yidhaahdo oo saasaa ah xoogaa dhibna yar runtana u dhow afkaar dadku kala duwan yihiin ah sidee wadada la marayaa iyo maxaa la qabanaya waxaas wax caadiya waana neej oo dabiici weeye eh, khilaaf weyn oo runtii u baahan in la buunbuuniyaa meesha kama jiro kama jiro laakiin khilaaf wax kasta aragti kasta oo kala duwanaata waxay leedahay dad lisa oo si qaldan u lisa duruufiya waa laga yimi doorasha macnaha marka tartan la galo tartankaas dee dadku isku orod maaha isku karti maaha isku wax maaha marka waxaa la odhan jiray eh, marka xoolaha soomaalid dhadhacda maad kala dhacdo ninka aan hubka sida wuxu ohan jiray xoolaha qaybiya intaan godankiiba laga marka hal waxa lo jiray ha sug sug ma sugaysa wuxuu macnaha ka baqaya haddii meesha la tago in laga hubato marka saasay ku salaysnayd doorashada waa laga baxay way dhamaatay waxay hadda u baahan tahay oo qof kasta oo soomaaliya waajib ku ah oo dowladdu qaatay go-aanka mm-hmm. in hore loola socdo shalay lasoo dhaafo beri laga wada hadlo beri waxaa taagan mm. wada shaqayntii qaranka soomaaliyeed gobol walba iyo meel kastoo soomaaliya degan tahay in lagu wada shaqeeyo soomaalinimo iyo dowladnimo of course madaxweynaha waa wadanka madaxweyne qaranka joogay madaxweynihii puntland dadkoo dhan baa joogay waa wada hadleen is arkeen wada joogeen ma lama odhan karo dema madaxweyne waa waa tegisay mashtii of course ha dowladda iyo madaxweynaha iyo dowladda soomaaliyeed xasan eh, sheekh maxamuud iyo madaxweynaha puntland waa wada hadleen gaarna way soo arkeen waana balansan yihin wax difference oo dhex yaalla badan hadda la sheegi karaan ma jirto mm-hmm. arrimaha dhex yaalla oo aragtiyada ah puntland kaliya ma yaalla meelba waa yaallaan waa loo leeyahay kii ah. iyo aqoontii iyo kartidii way taallaa ummadda soomaaliyedna waxaan rajaynaynaa eh, eh, in ay wada shaqayso oo gacmaha isqabsato wax hadda ka weyn baa yaalla oo culays ah oo ummadda soomaalida haysta waddankeeniba duulaan lagu yahay marka waxaasa hadda inoo muuqdaan u baahan waxay u baahan tahay waxyaabaha inaga hoosteena yaalla in hoos loo dhaqo kaasi wuxuu ahaa wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee xukuumadda soomaaliya jaamac xasan khaliif markan haddii aan eegno hay-adda qaramada midoobey gaar ahaana laanteeda u qaabilsan khaza ayaa waxaa dowlado badan oo reer galbeeda ay ka jirteen deeqihii ay siin jireen kadib markii lagu eedeeyey qaar ka mid a ah shaqaalaheeda in ay la shaqeynayeen kooxda iska caabinta ee xamaas sidoo kalena ay ku lug lahaayeen weerarkii toddobadii oktoobar ay garab ka tirsan kooxdu ay ku qaadeen gudaha israa'iil madaxa ugu sarreeya hay-adda qaramada midoobey gaar ahaana laanteeda bini-aadinimada ayaa waxa uu sheegay in uu cambaareynayo sidoo kalena uu aada uga walaacsan yahay wadamada ilaa ay haatan ku dhawaaqay in ay jarteen deeqihii ay sii jireen hay-adda in ka badan laba milyan oo ruux oo khazo ku nool ayaa hay-adda ku tiirsan oo ay caawinaad degdega ay siisa ayuu yidhi philip lazari oo warbaahinta la hadleeyey ilaa iyo sideed wadan oo ay ku jiraan u k ayaa ama qeyb ay ka tahay dowladda u k ayaa waxa ay ku dhawaaqeen inay qaadeen tallaabo ah in ay deeqihii ka jirtaan hay-adda qaramada midoobe gaar ahaana garabkeeda falastiiniyiinta u qaabilsan waxaana arrintaas ay timid kadib markii isra ay sheegtay in xubno ka tirsan hay-addaasi ay ku lug lahaayeen wararkii toddobadii oktoobar ee kooxda xamaas ay ku qaadeen gudaha israel hay-addu waxay sheegtay ama hay-adda qaramada midoobey waxay sheegtay in ay wado baaritaan ku aadan dadka lagu eedeeyay arrintaasi sidoo kalena ay shaqada ay ka joojiyeen ama ay ka ceeriyeen balse israel ayaa in muddo ah waxa ay ku eedeynaysay laamaha kala duwan ee qaramada midoobey ee dhulka falastiiniyiinta ka howlgala inay u janjeeraan dhankaas iyo xamaas sidoo kalena ay kasoo horjeedaan ama ay ku jirto nacayb dhanka yuhuudda ah wadamada ilaa ay haatan ku dhawaaqay in ay jarteen deeqihii ay siinayeen hay-addan waxaa qeybka australia canada freeland jarmalka talyaaniga netherland u k iyo sidoo kale mareykanka waxaana garabkan hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan dhanka falastiiniyiinta ah ee loo soo gaabiyey u n r w a oo laga soo gaabiyey united nations relief and workes agency ay tahay eh, marka la eego aginsi-ga ama xarunta ugu weyn ee khaso ka howlgasha ee eh, bini-aadanimo waxaana ay eh, waxaana adeegyo caafimaad iyo sidoo kale waxbarasho ay siisaa dadka falastiiniyiinta ee khaso ku dhaqan iyo sidoo kale daanta galbeed jordan lubnaan iyo syria waxaana ay leedahay shaqaale gaaraya ilaa iyo saddex iyo toban kun kuwaas oo ku sugan gudaha khaza tanii markii uu bilowday dagaalka ay yuhuuddu ay ku hayeen dadka reer khaza horaantii bishii oktoobar sanadka aynu kasoo kasoo gudubnay waxay hay-addan ay caawinaad deg dega ay siinaysay sidoo kalena garab istaag ay u muujinaysay dadka boqolaalka kun ah ee ka barakacay colaadaas ee yuhuuddu ay ka kiciyeen magaalada khaza waxaana jirta in war-saxaafadeedka ka soo baxay madaxa hay-adda qaramada midoobey gaar ahaana laanteeda bani-aadamada master lazarini uu sheegay inuu aada uga naxay inuu arkay wadamo badan oo jartay deeqihii ay siinayeen hay-addan waxa uu sheegay in malaayiinta ruux ay ku tiirsan deeqaha hay-adda ay xaalad xaalad adag ay soo wajihi doonto waxauna ku tilmaamay ciqaab wadareed inay tahay in deeqaha laga jarto hay-adda taas oo ka dhiganayuu yiri in dad badan oon waxba galabsanin oo maato ah ay weyn doonaan gargaarka iyo hay-adda ka heli jireen hay-addan iyo shaqaalaheeda ayaa waxa ay yihiin kuwo ka howlgala gudaha dhulka falastiiniyiinta gaar ahaana magaalada khaza oo haatan xaalad adag ay ka jirto waxaana yuhuuddu ay in muddo ahba ay ku guda jireen in ay haadani ku eedeeyaan in ay kasoo horjeedo yuhuudda maadaama ay garab siinayso dadka falastiiniyiinta ah ee ku sugan khaza dagaalkii toddobadii oktoobar dhacay in ka badan kun iyo saddex boqol oo ruux ayaa gudaha israel ku dhimatay kuwaas oo askar u badnaa sidoo kalena ilaa iyo laba boqol iyo konton ayay kooxda xamaas ay gacanta ay uga soo dhigeen kuwaas ama gacanta ay kusoo dhigeen kuwaas oo ku sugnaa gudaha isra-el haatanna badankood dadkaasi weli waxa ay ku jiraan gacanta kooxda iska caabinta ee xamaas waxaana jirta in marka la eego dagaalka ka soconaya ghaza uu garab socdo arrintii la xiriirta buunbuuninta israa'iil ee waddo oo ah in dadka wax taraya ama caawinaya dadka falastiiniyiinta inay ku shabadeyso in ay yuhuudda necab yihiin taas oo sababtay in wadamo badan oo galbeed waqti xaadirkanba ay ka jirtaan deeqihii ay sii jireen hay-adda qaramada midoobe gaar ahaana laanteeda falastiiniyiinta ugu dambeeyey waxaa colaad ay ka taagneyd xadka u dhexeeya gobolada hiiraan iyo sidoo kale shabeellada dhexe waxaana colaadaasi ay u dhexeysay beelo walaalo ah oo halkaasi wada dega waxaana jira in colaadaha beelaha ay yihiin kuwa soo lalaabta ama gobolka si weyn ugu soo lalaabtaba balse maamulka hirshabelle wuxuu ku eedeynayaa in colaadahaasi ay hurinayaan kooxda al-shabaab oo uu sheegay in ay ka leeyihiin dana ah in ay looga nasto mar kale eego amaba iyaga dhankooda ay ugu nastaan weerarada ay kala kulmayaan dhanka ciidamada dowladda waxaana uu sheegay markii al-shabaab ee ciidamada dowladdu ay ka adkaadeen kadib inay isku howleen sidii ay madax iskugu gelin lahaayeen beelaha walaalaha ah ee halkaasi ku nool wasiir cabdi daahir guure karoore oo ah wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa idaacadda kulmiye u waramay waa maasan tahay wasaaraddu la socod maana waxay ka shaqeynaysaa si dagaalka loo jooji lahay waxayna ku sugan tahay xadka labada gobol iyo tuud deegaanadaas waxaa kusugan gobortaraasha labada gobol deegaankaasi kusugan yihiin goobta dagaalka dagaal ka dhacay laga raba area kale mataqaanaa xaafadaha ku dhow kusugan yihiin waxaanan joojinaynaa dagaalkaas kuna baaqnay inaan rabaa inaan joojino Eh, anagoo safarkii aan ku maqnaynay anigii madaxweynaha iyo tiim kaleeto oo caleemasaarka dowlad goboleedka puntland eh, dibaaga soo laabanay insha allah eh, waxaan jecelnaha inaan ku baxno dagaalkaasan joojino waxaan ku baaqaynaa dhamaan dhaqanka anagoo la hadlayna iyo waxgaradka labada gobol iyo bulshada islaamka meesha ku nool in la joojiyo dagaalka sokeey insha allah waayahay labada dhinac ee halkaasi isku haaya ogaantaada maxay isku hayaan oo mar walba colaadaasi dhalaysa mado deegaanoo diris oo muddo diris ahay oo intii hadda wadanka adduunka lagu noolaayo soomaaliya iyo meesha deganeed ay deenka deganaa diris ahay waaye marka dhulkii ayaa mataqaanaa waxaa dhacday dhulkii dhul beereed biyaha biyo baxada markay soo dhulkii jiqda ahay oo dhan biyaha ku baxay dhul marka waxaa jira oo labada gobol degmooyinka mahaday iyo jalaqsi dhul beereed ka dhexeeya oo labada labada reerba ay wada yihiin ay beerahooda leeyihiin soodimo yaroo u dhexeeya oo aan banayn oo dhowr soodimood ayaa mataqaanaa waxaa jira caqabado yarar oo ka taagan waxaanan jecelnaa insha allah inaan si dhaqsaa ugu howlgalno arrintaasna waxaan leeyahay nimankii shabaabka laga adkaaday ayaa eh, ku lug leh waxayna samaynayaan eh, si ay ayaga colaaska lasoo saaray uga isaga difaacaan waxay dadkii ku mashquul ku yihiin dadkii ka dhex adeegtaan isku isku si oo dagaalka ay ku wajahaan uu gaabis u galo waxay ka shaqaynayaan mar walba in dadkii diiska ah iyo dadkii baraha beeraleydaha iyo xoololeyda inay isku dhacan qabiil iyo daaqa iyo beeraha iyo lasoo dhaco si oo ayaga dagaalka ku wajahan oo u mashquulo dowladda federaalka iyo dowladda stateka labaduna faham fiican ay ka qabaan insha allah waan ka hortegaynaa dhammaanteennana waa ka wada shaqaynana insha allah waaya wasiir arintan ku saabsan dagaalka labada beel ka hor intuusan dagaalka dhicin muddo ayay soo jiitamaysay arrintooda intaas wasaaraddu maxay qabanaysa horta waa dad dirisoo horta degan wasaaraduna demaad maxkamada iyo military iyo boliis maahana waa maamul maamulada maamulladaan maamulnaa heer degmo iyo heer gobol wasaaraddu waxa ka shaqeynaysay sidii loo maamul daadejinta iyo looga shaqey lahaa iyo dowladnimada dadka deegaankuna markay isqabtaan marka koowaad dhaqankooda iyo amniga dawladda iyo haka shaqeeyo anaga maamulada aan xakuno oo maamulada wasaaradda hoos yimaadaan kaalintooda ka qaataan insha allah maamulada qaara lagu eedeynaa ee labada gobol inay qayb ka qaadaan horinta dagaalkaasi maxaad kala socotaa farabadaan waaye waa waxyaalaha ay fidinayaan shabaabku si dawladda iyo dadka lasu nacsiiyo dadkii looga guulaysta xukunka oo argagixisada ahay oo ku jabay dagaalkii foolka ahay goobihii ka tala jireen mees laga saaray waxay go-aansa dadka shacabka inay iska hor keenaan ayagoo isticmaalayo eh, eh, qadwadahooda dagaalka iyo farsamooyinkoodii guracnay waxayna ka shaqeynayaan inay maamulada iyo dadka shacabka iska hor keenaan waxay ka shaqaynayaan inay dadka iska hor keenaan eh, waxay ka shaqaynayaan ina beeraleyda iska hor keenaan wuxuu maraa inay beeraleyda sidasi beeraleyda ahay oo diriska ahay intay noolaayeen inay iska hor insha allah waayahay odayaasha dhaqanka labada dhinac wasaaradaadu ma la xiriirtay ma la fariisatay si xal loo gaaro ha anaga odayaasha dhaqanka wasaaradda arrimaha gudaha ka tirsan yihiin nabdoonada nabdoonada la duubay oo nabdoon dhaqan ah wasaaradda arrimaha gudaha kaaro ka haystaa waa nabdoon wasaaradda ka tirsan saacad saacadan waxay rabnaa teleefanadooda iyo waxooda wayna nagala shaqeynayaan way ku baadeen nabad wayna xabadoodin way ku baadeen dhamaanteenana waxaan ka shaqeynaynaa anaga anagii nabadoonada iyo siyaasiyiinta iyo wasiirada iyo xildhibaanada stateki wax dhan in deegaankaas ou nabad noqdo wax ka walba waa sameynay waxaan ku fikiraynaa in mataqaanaa anagoo aan gaarno goobta aniga iyo wasiirka maaliyadda dowladda hirshabeelle iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo taliyaha booliiska iyo labada gobooratoore iyo Eh, dhammaanteena waxaan kasha ka wada shaqeynana meesha nabad dhacdo madaxweynaha ayaa mataqaana nagu gocaansiinaayo dawladda hirshadeeda lama kala harin waxaan jecelnahay dagaalkaas iyo deegaankaas inaan xalka gaarno insha allah mardi kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta dowlad goboleedka hirshabelle cabdi daahir guure karoore u waramayay waryaheena maxamed cabdinaasir anyaanle dhanka iyo garbahaare gobolka geda hadii aan eegnana muddo sideed bilood kadib ah ayaa waxaa lagu wadaa in maanta ay dib u bilowdaan dulimaadyadii muqdisho iyo sidoo kale garbahaarey muddadaasi waxay u xeyrnaayeen iyo waxaa haatan fudeeyey inay dib u bilowdaanba waxaan ka wareysanay cabdirasaaq cumar ismaaciil oo ah maareeyaha garoonka magaalada garbahaarey wariyeyna farxaan maxamed xuseen ayuuna u waramay waxaa lagu kala aragti duwanaa iyo bilooyin lasoo dhaafay todobaadyada ayaanan ku oranin lixda bilooda u dambeysay toddobadii bilooda u dambeysay baa aragti siyaasadeed iyo khilaaf oo ka taagnaaba jiray aragtiyaas ayaga ahaa markaa naga saameeyay shaqooyinkii garoonka haddana dib buu garoonkii u shaqaynayaayoo uu furan yahay awalba diyaaradaha caadiga ah oo kaargooga ah waa ka degayeen intaasi muddooyinkaas oo dhan laakiin diyaradihii basengerka ahaa ee commercial flightka ahaa waan rajeynana hadda inay dib noogu bilowdaan wax caqabado hadda naga haystana ma jiraan diyaaradahaas iyaga marka hadalkaaga waxaan u fahmay in la dhameeyey khilaafkii taagnaa ha walaal khilaaf ma jira hadda waa gartay magaalada iyo magaranaysaa iyo shaqooyinkii midnaba kama jiraan ma garata haday tahay garoonkii iyo hadday tahay ganacsigii iyo hadday tahay maamul ahaan iyo magaranaysaa sistem ahaan intaba marka sideed bilood wax yar ma ahan in garoonka uu shaqeyn waayo sidee ayay arintaasi saameyn ugu yeelatay dadkii ganacsatada iyo deegaankii iyo isku socodkii dadkii dulimaadyadoodii waa mahadsantahay ololow garoonku waa meelaha dee inta bointiga ahoo muhiimada uleh deegaan walba oo ama degmo walba ama magaalooyin walba laakiin shixnadihii kale iyo ganacsigii kale waa degayeen oo kaargooga ahaa arrimaha basenjarkuna dhacdo hal maalina si accident ahoo lama filaana ah u dhacday bay nagu saamaysay ma garata wa garta arrimihi ayaga ahaana hadda laamihii ay khuseeyeen iyo systemkii iyo hadday tahay dowladii jubbaland iyo maamulkii systemka aanu hoos tagayey iyo hadday tahay dowladii federaalka ahayd iyo magaranaysaa muqdisho laamihii iyo qaybihii naga khuseeyay intaba hadda wax caqabado naga haysta ma jiraan si guud oo diyaaradaha dalka u yaraadeen de sanad baa dhamaaday sanadkuna markuu dhamaado diyaaradahu jekin iyo waxbay aadaan marka ilaa january laga baxo iyo february loo gaaro unbay diyaaradahu dib usoo noqdaan shaqooyinku dib u bilaabaan marka maxaad inooga sheegi kartaa waxyaabaha hal iyo labo oo laga heshiiyey ilaa iyo hadda wow without reason bilaa shuruud baaba horta waxaa waaye arrimahan ayaga in garoonkaas cid kasta oo aragti kastoo siyaasadeed oo ay ka qabto systemkii nidaamka magaalada ka taliya inaysan xadgudub iyo magaranaysaa dhibaato u geysan karin garoonka iyo amnigiisa iyo laamihiisa sidoo kale garoonku ciidamada atmis ee qeyb kamida ah baa degan ee dalka jooga oo amnigiisa horeyba u deganaa laba filaankii horey noogu dhacayna si un ciidamo si gaar ahoo inta uun isu aruursaday ereyada magaalada ay diyaaradu istraatiijiyada degistu kasoo qaadato wax noocaas inta u galay adigu xabada kurriyay oo waxbana ilaahay kuma gaarsiinin eh, inkasta oo diyaaradu xabadihii gaareen laakiin iyadoo nabad qabtay dib ugu laabatay garoonkii ay kasoo kacday oo labada garoon dhexdooda ama labada magaalada dhexdooda dhib kuma qabsan waa garta marka weli eh, degmadii waxaa ku wada sugan eh, maamulo iskhilaafsan arrintaasi mar kale soo ma dhici karto inay soo celiso haddana in eh, khalkhal dhinaca eh, garoonka mar kale ay dhacdo ma filayo taa runtii sababtoo ah eh, raggii hadda horay khilaafka iyo sistemka hadda maamulka degmada ka jira oo sharciga ah uga soo horjeeday aragtidoodii iyo fahamkoodii ay qabeen qaar qabo oo maanta la fadhiya inay jiraan ma ma filayo laakiin dee haddii soomaalidu waa taqaanaa dee xeer iyo magaranaysaa ehelnimo iyo magaranaysaa deegaan iyo aqoonsi iyo magaranaysaa nooc kasta oo ayagu ay isu tixraaci karaan before intuusan dhibkaba dhicin bay isu tixraacaan ama isu fahmaan isu arkaan marka wadooyinkaasoo dhan waa soo xirmeen qaab kaloo marka yani dawladnimo iyo sharci iyo kala dambeyn leh yuu ku yimid wadahadal kuma imaanin waa gartay garoonka sideed bil ka hor waxaanu ogsoonnahay wejigii xumaa ee uu ku xirmay marka hadda sidee ayaad u abuuri kartaan kalsoonida shacabka iyadoo oo amnigii garoonka faahfaahin aada naga siinayso qaabka dadku ay isugu soo haleyn karaan garoonka amnigiisu horena waa usugnaa haddana waa sugan yahay dhib kama qabno cabsina lagama qabo dadka deegaankuna waa ogyihiin hadday ka imaanayaan magaaladii caasimadda dalka soomaaliyeed ahayd iyo hadday gobolada ka imaanayeen intaba oo ciidamo soomaaliyeed iyo ciidamo activis ah oo nabad ilaalin u jooga intaba waa joogaan taa amniga marka dhankiisa cabsi kama qabno dhanka kale waxa aan anagu damaanad qaadayno oo aan mas-uuliyadeedu sistem dowladnimo iyo nidaam maamul intaba ku ballan qaadayno horeyna aan u ballan qaadnay haday heer gobol tahay haday heer degmada tahay waa un diyaaradihii shaqaynaya inay dib shaqadoodii u bilaabi karaan mas-uuliyadda ayada ah iyo amnigooda iyo responsibilitygoodana horey baanba u qaadnay ballanteedii anagoo dhamaystiran oo t tvyo kalean horey warbixintaasi u siinay maraadiyaal kale intaba marka hadda caqabadna ma haysato diyaaradda cabsi ay la imaan weyday ah haddana bolsengerkii iyo shacabkiisu socodka laba weeraya muqdisho dib uu u bilaabmi doonaa insha allah haddii ilaah yidhaahdo diyaaradii inoo imaan lahayd oo deegaanka magaranaysa diyaaradihii ka diiwaan gashana ahaa qaarna maqan yihiin oo dalka ka maqan yihiin oo jerkin ku maqan qaarka joogayna hadda aan waxaa weeye sugaynaa maanta ama berrita insha allah inkastoo maanta aysan suuragal ahayn oo hadda ay dib inooga dhacday muslimiinta iyo wixii loo gaaro e inay imaadaan baan rajeynayna insha allah kaas wuxuu cabdirasaaq cumar ismaaciil maareyaha garoonka magaalada garbahaarey oo u warameeyey waryaheena xasan maxamed aweys weli ogaal ay dhegeysanaysaan idaacadda kulmiya magaalada muqdisho kaga imaanaya markan dhanka xubnaha haddii aan aadin waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada kula wacan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waxaad ku dhegaysataan hadalhayntii u dambeysay lagu hadalhaya baraha bulshada iyo sidoo kale sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco isla baraha bulshada wadajirna maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdirashiid ibraahin iyo anigoo ifraa axmed kaakiya soo dhawaada saaxiibayaal waata cabdirashiid oo dhanka iyo hadalhaynta haddii aan ku bilowno faafayno dheeraada ah iyo macluumaad ayaa waxaa laga helayaa wadahadal foolkafool ah oo ay muddo kadib yeesheen madaxweynaha dowlada soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale eh, madaxweynaha maamul goboleedka puntland eh, saciid cabdilaahi deni eh, cabdirashiidow kulankan ayaa dhacay intii uu socday xafladda caleemasaarka ee dani waxaana diiradda lagu saaray midmadowgii u dhexeeyey labada dhinac sidoo kale wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta soomaaliya jaamac xasan khaliif oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta tegay garowe ayaa xog ka bixiyey kulankaasi waxa uuna sheegay inuu gaar u ahaa een madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo saciid cabdilaahi dani cabdirashiidow jaamac ayaana shaaca ka qaaday een in een xasan sheekh iyo sidoo kale siciidani ay si hoose een uga wada hadleen khilaafka dhexdooda ah uuna jiro isku soo dhawaasho sida uu hadalka u dhigay cabdirashiidow dhanka kale waxaan ognahay in khilaafka udhexeeya dowladda soomaaliya iyo maamulka puntland oo muddo soo jiitamayay balse een hadda xaaladu ay muuqato mid intii hore kasoo reynaysa maadaama een xasan sheekh maxamuud uu ka qayb galay cali masaarkii siciidani halkaasina ay uga bilowdeen amaba ay ku wada hadleen waayo ayaa leenta kale jirtana haddiianu eegnana eh, dabcan tartanka maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir maalinta berita finaalka ayaa la ciyaari doona waxay ka dhigan in finaalka dabcan uu noqon doono kulan xiise badan marka waxaa weeyaan waa kulan markaasi aad iyo aad loo hadalhayo markaynu eegno xataa madaxweynaha fifa ayaa dabcan shalay baraha bulshada lagu arkay isagoo dabcan ka hadlayay eh, tartanka maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir sanadkan sida dabcan uu aad iyo aad ugu mahad celinayo dhammaan eh, soomaaliya ee weliba wasaaradda ciyaaraha markaynu eegno arintan ayaa baraha bulshada aad iy aad u qabsatay kadib markii madaxweynaha fifa uu ka hadlay sidoo kaleetana uu ku dhiirigeliyay ciyaartooyda soomaaliya in halkaas ay kasii wadaan eh, kubadda qurxoon markaynu eegno marka arrintaasina aad iyaad ayaa loo hadalhayay markaynu eegno kulanka maalinta berita ayaa final la ciyaari doona ciyaartooyda maamulka galmudug ballanqaadiya cajiib ayaa loo sameynayaa waxayna ku sugayay mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada muqdisho halkaasi oo kulamo xiis badan lagu sameynayo iyo weliba eh, sidoo kale hirshabeelle iyaguna waxaa weyaan toddobaadkan waxaynu ognahay magaalada balcad ay aadeen halkaasi oo ay dabcan webiga xataa ay kusoo damaasha tageen marka laakiin ugu dambeyntii kulanka waa maalinta birita ah diyaargarogii ugu dambeeyey ayay sameynayaan labada eh, kooxoodba galmudug iyo weliba hirshabelle hadalleynta ayaa intaan kusoo gabagabeynaa dhegeystayaal markaana kii qormooyinka qormada ugu horreysa dhankayga haddii aad rabto inaad aroortii adiga oo faraxsan soo toosto ogow cidda aad la hadlaysa habeenkii qofnaha ka ogolaani inuu fakarkaaga kula yeesho malaysiga xun waa mid dila wax kasta oo qurux badan maalin walba waxaad u dhawaanaysaa oo tallaabo u qaadaysaa dhanka geerida haddaba sii hagaajiso la kulanka ilaahay ku noolaan maysid nolol farxad leh haddii aad danaynayso oo aad dabagasho wax dadku ay kaa sheegayaan weligaa farxaddaada ha gelin qof jeebkiisa dulqaadku waa geed qaraar balse waxa uu dhalaa miro macaan ugu dambayntii qormadani waxa lagu soo gebagabeeyey inta aad naftaada qiimeynaysa ayay bini aadamku qiimayn doonaan sababtoo ah qof walba waxa uu jecel yahay qofka naftiisa qiimeeya kulamada ugu dambaysa dhankaygana waxaa lagu bilaabay si tan nin reer baadiyaha ayaa lagu yidhi waad dhimanaysa waxuuna uu dhahay oo halkeye ayaan aadaya waxaa lagu dhahay dhanka alle subxaana watacaala ayaad aadaysa isagana waxa uu yidhi kan aan khayrka oo dhan xaggiisa ka helno miyaan kulankiisii ka baqayaa ayuu yidhi sidoo kaleeto markaynu eegno nin ayaa ibnu cabbaas weydiiyey su-aal qiyaamaha ku saabsan waxauu yidhi yaan xisaabinaya markaas ayuu ku yidhi allah ayaan xisaabinaya ninka ayaa yidhi wallaahi wuxuu yidhi rabbiga kacbada lahaa ku dhaartee waan badbaadnay wiil dhallinyaraha ayaa sakaraadkii qabtay hooyadiisa oo ooynaysa kadib waxa uu ku dhahay hooyo ka waran haddii aad ahaan lahayd qofkii xisaabinaya maxaad ii samayn lahayd waxay ku tidhi waa ku naxariisan lahaa isagana waxa uu ugu jawaabay wallaahi alle ayaa ikaa naxariis badan ayuu yidhi haddaba qurmadan xiisaha badan ayaana sidaa lagu soo gabagabeeyey waatay guud ahaana waa naga intaa xubintii bandhiga warbaahinta bulshada waxaa dhegeysteen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye kuriyada waqooyi ayaa waxa ay bilowday ama ay sar u qaaday tijaabada gantaaladeeda waxaana kuriyada waqooyi ay tijaabisay gantaalo hor leh iyadoona war ay soo saartay ay ku sheegtay in lagu guuleystay gantaaladii ugu dambeeyey oo ay tijaabiyeen pyonyan gantaaladii ugu dambeeyey waxa ay u rideen sida la sheegay dhanka iyo badda bari waxaana milatariga kuuriyada koonfureed ay sheegeen in arrintan ay tahay mid walaac xoogan abuureysa oo ay kuuriyadu waqooyi isku dayeyso inay sare u qaado awoodeeda dhanka gantaalada waxaana bilihii ugu dambeeyey jiray in kuuriyada waqooyi ay isku dayeysay in ay sare usii qaadaba tijaabada gantaaladeeda taas oo walaac badan ku abuureysa wadamada ay dariska yihiin sida kuuriyada koonfureed iyo jabaan oo aysan xiriir wanaagsan lahayn waxaana la sheegay in gantaaladii ugu dambeeyey oo ay kuuriyadu waqooyi tijaabisay in lagu magacaabo bolis saddex soddon iyo kow waxaana ay ku sheegtay warbaahinta qaran ee kuuriyada koonfureed in ay gantaaladaasi ay yihiin kuwa ridyada dheer waxaa jirta in sidoo kale ay horay ay u jireen wadahadallo la doonayay in dhinacyada la iskugu soo dhaweeyey waa labada kuuriye balse wadahadalladaasi ayaa waxa ay noqdeen kuwo aanan miro dhalin waxaana jirta in hogaamiyaha koorida waqooyi kim john un uu sheegay in sare u qaadista awoodiisa milatari iyo tiisa hubeedba ay ka saacidi karaan in ay ka waaqsadaan ama ay ka baqaan cadowga pyonyan sida uu hadalka uu dhigay waxaana waddankani uu yahay mid soo saara hubabka casriga ah iyadoona ay baktin weyn ay ku abuurtay arrintaasi wadamada ay dariska yihiin waxaana jirta in wadankani uu dhagaha ka furaysto sidoo kale inuu meel mariyo cunaqabateenadii qaramada midoobay goor sii horreysa ay kusoo rogtay markan saacaddu waa kow iyo tobankii waxaan eegaynaa qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu wadaa in bisha soo aadan ay bilaabaan ka doodista afarta cutub ee ugu horreeya dastuurka ku-meel ah ee dalka guddiga dhanka dastuurka dib u eegeysta dastuurka u qaabilsan aqalka sare ayaa waxay wadaan dadaalo ay ku doonayaan in guddoonka sare ee aqalka sare ay uga dhaadhiciyaan guddoonka kale ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya in bisha soo aadani februaayo tobankeeda la guda galo ka doodista afarta cutub ee ugu horeeya dastuurka kumeelgaarka ah ee dalka maadaama labada aqal ay si wadajir ah ay tahay in arrimahaasi ay uga doodaan arrinta la xiriirta wax kabeddelista dastuurka dalka iyo meelmarintiisaba waxay ahayd dood muddooyinkii ugu dambeeyey soo taagneed taas oo ay toddobaadkii hore ee baarlamaanka soomaaliya iyagoo wada jira ay u sheegeen guddonkoodu in la ansixiyey inkastoo buuq badan uu horreeyey ansixintaasi xildhibaanada qaarna ay ku tilmaameen inay tahay mid sharci darra ah dowlad goboleedka hirshabeelle al-shabaab waxay ku eedeeyeen in ay hurinayaan colaadaha ka taagan xadka ay wadaagaan gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe wasaaradda arrimaha gudaha ee hirshabeelle ayaana sheegtay in al-shabaab markii laga adkaaday kadib ay bilaabeen in ay hubeeyaan iskuna diraan dadka walaalaha ah ee ku sugan ama ku dhaqan xadka labada gobol ay wadaagaan wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka hirshabeelle cabdi daahir guure karoore oo la hadlayay warbaahinta kulmiye ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi ay ka warqabaan sidoo kalena ay doonayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ugu hortagaan falastiiniyiintu waxa ay si weyn u cambaareeyeen weerarka lagu qaaday hay-adda qaramada midoobay gaar ahaana laanteeda bini-aadnimada ee u qaabilsan khaza weerarkan oo ah dhanka eh, maaliyadda ayaa waxaa jirta in waddamo badan oo galbeed ay ku dhawaaqeen in deeqihii ay siin jireen hay-adda qaramada midoobey ay jarteen kadib markii lagu eedeeyey xubno ka tirsan hay-addaasi in ay wadashaqayn kala dhexaysay kooxda iskacaabinta ee xamaas israa'il ayaa waxa ay goorsii horreysa ay sheegtay in shaqaalaha qaramada midoobey qaarkood ay ku lug lahaayeen weerarkii toddobadii oktoobar lagu qaaday gudaha israa'il kaasoo ay ku dhinteen in ka badan kun iyo saddex boqol oo ruux oo u badan ee eh, ciidamada yuhuudda waxaana jirta in sidoo kale eh, wadamada ilaa haatan ku dhawaaqay in ay hay ama deeqihii caalamiga ah ay ka jirteen hay-adda qaramada midoobey ay ka mid yihiin australia canada maraykanka iyo sidoo kale wadamo kale oo u k ay ku jirto waxaana arrintan sidoo kale si adag u cambaariyey madaxa ugu sarreeyay qaramada midoobay gaar ahaana laanteeda bini'aadnimada oo ku tilmaamay wax ay tahay ama wax aan la aqbali karin in hay-adda qaramada midoobay oo u shaqaynaysa tobanaan kun waa boqolaal kun oo falastiiniyiin ku dhibaataysan khaza in waqti xaadirkan gargaarka laga jarto kuuriyada waqooyine waxay sare u qaaday tijaabada gantaaladeeda iyadoona gantaaladii ugu dambeeyey ee balastikada ay tijaabisay ee byunyan ay ku sheegtay inay yihiin kuwa lagu guulaystay waxaana arrintaasi ay sare u qaadaysaa cabsida ay wadamada dariskala ah sida kuuriyada koonfureed iyo jabaan ay ka qabaan tijaabada hor kale ay sameynayso kuuriyada waqooyi oo qodobada uga weyne ogaal ku jira barqanimadan idaacadda kulmihe magaalada muqdisho aad nagala socotaan barnaamijka ogaalna waad dhegeysanaysaan markan waxaad kusoo dhawataan xubintii kale ee kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan waaryaara kalamaanay war mahaysaane ilaaheenna weynba amarkiisu fulaya inaad adigu khaliisaad ayaa mahalismoodi aryawaaqlow ma waxay kaa maraysaa waa adduunyo ubixi baxaayow sawdigan abaarsaday sawdigan abaarsaday warmadayow madaxweyne lafta gareen wuxuu yidhi in yowda badan hanagala daay daayo waaryaara walla weynay war ma haysaane ixtiraafka etoobiya way nagala noqotay haddaba waa walma ku siiyeen jacaylka ka sikaani siri ma soconaysaa ka baxbaani siri ma basiibmaysaa layidhi kusayri badaan isiri sidaa ma ahaa la yidhi dee walla weyne ixtiraafka idinkaa buuqna kaga furaye abi axmed wuxuu yidhi waxaan aaminsanahay midnimada soomaaliya dee namana qabato wax laysku ogaana maaha haddaba w iskama odhana armaa laga yeersiiye warwaaqlow itoobiya warkama hayside abi axmed asagaa tiisu haysataa ardisababana meel u muuqataa jamhaddii amxaaradu soo gaartay ninkou isla ah, kaa difaacana waa asagana ku-xigeenka u ahaa wasiirka arrimaha dibaddana ahaa abiyow makrigan kuguma raacsanin aniyuu yidhi waana iscasilo jamhadiiy fafaanu u galay abiyo muslim iyo gaal waxaa tahay lama yaqaano isku dhaqanna ma nihin miyuu yidhi ubow saaxiibtinimada mitulnimada kala weynaatay ambanabaar damqaayo dubaaqayga waayan ka dareemay khiyaanada <laughs> warbowaaqlow ma degana warkaagu baldacuun isugu bayl waxa kuugu daranshe oo maana ixtiraaftaanun war dadka qaar waxay qabaan si dalka loo badbaadiyoon muuse u xaraashin madaxweynaha soomaaliya in laga dhigo arlama joogo haddaan amow kulligiis gadaahe warwalaasnaunta isku dhaaftaan baddaan sibigniinka wareejiniin oodanaato waarmadayow lafta gareen wuxuu yidhi itoobiyaanku anigay ridda ii fadhiyaane bele aad la tahay deris dadka laguma eedee ee adiga naftaadu bal dalcuun iskugu baydh wixii kuugu darashe war anugu soomaalida waxaan dhihi lahaa bal dibun isugu noqo wixii ka dayacaanshe halagaa daweeye waryaa bilaashaan idinka digidaasana ah? dab itoobiyalan welij ay handiirnaysa masiinka jara warkalamaane waxaa layidhi hadda ka hor oday beereley ayaa warqad u qaray wiilkiisa xabsi ku jira waxa uuna yidhi wiilkiigi sanadkan waxba ma abuuri doonno maxaa yeelay beerta geedo badan baa ka soo baxay adna iima dhoweyd si aad geedaha iila gurto waana ogahay haddaad ila joogi lahayd inaad i caawin lahayd oo sanadkan aan beerta tabcan lahayn kadibna wiilkii ayaa ka soo jawaabay waraaqdii aabbihiis waxa uuna yidhi aabbow ha sugin inaan geedaha ka guro beerta sanadkan sababtoo ah waaba meeshii aan ku duugay lacagtii aan xaday een qarinaayey kadibna booliskii a warqaddii wiilka helay waxayna isla markiiba galeen beerta oo ay isku iskuweer ka qabteen kadibna geedihii o dhan ay gureen iyagoo raadinaya lacagtii laxaday waase ka waayeen maalintii xigtay wiilkiia mar kale aabbihiis warqadda soo qoray waxa uuna yidhi aabbow waa intaas inta aan kuu qaban karo anoo xabsiga ku jira booliiskii baana kuu adeejiyey hadda marka waxaan ku riyooday muuse biixi oo khudbad jeedinaya munaasabad dib ay soomaali ugu midowday isagoo leh heshiiska etoobiya waxaan badda ugu saxiixay si midnimadan degdeg loogu gaaro abdiuuwbwar kale maanay markii soomaalida intooda badan ay gadood ka samaynaysa afgaradkii muuse biixi iyo abiy axmed qayladooduna adduunyada gaartay abiy axmed oo intii hore ka jilicsanoo hadlay wuxuu yidhi anigu soomaaliya duullaan kuma ihi madax bannaanideediiyo midnimadeedana waan aqoonsanahay laakiin wadama shisheeyaa isukaana diraya waar hadduu sidaa u jilicsan yahay haddaa muxuu beentan loogu sheegay war soomaalidu waa wareejeen sababtoo ah markuu facebookiisu wax soo dhigo xasuuse u qorayaan aryaadhaha madaxweyne xasan sheikh wuxuu maalin dhoweed soo qaatay eh. hadalkii allah u naxariistay cabdirashiid cali sharma arka asagoo ra'iisul wasaaraha hadda ka hor yidhi eh. oo ahay gacna waa ku dagaalamaynaa gacna doorashaan ku qabsahaynaa eh. haddana wuxuu yidhi mihinaftirkeeriyay joogtaa cabdillow ma wuxuu ka wadaa madaxweynuhu gacan khawaariijta iyo etoobiyaan waddankeenna uga difaacanaynaa gacanna ku dhammaystiraynaa warla'aanta afka amxaarada ee idaacadda waxay sheegtay laba gacan ma ahayne laba war ahaayeen waxayna kala ahaayeen sirdoonka soomaaliya ku guulaystay inay dowladda etoobiya kala jebiyaan oo ra-iisul ku-xigeenkii iscasilo iyo bannaanbax ay odhammadii sameeyeen oo ra-isul ku-xigeenkii iscasilo ay ku eedaynayaan inuu etoobiya jebinayo uu soomaaliya la safan yahay warkulmiya etoobiya laga leeya waa maqli jire maadsabaabay ka dagaalamayaan warlaanta afka anfarta raadiyo kulmiye burhaan diiniyaa la dhuuntay war aniin welibaa dheega jiray haddii uu beledjoogo dadku waa isbartaaye burhaan soo anfar maaha warmaysaane tababar ku-xigeenkii galmudug daa'u tubaal waa la ganaaxay baa layidhi muddo afar biloodana garoommada ma imaan karaa layidhi waxaana lagu eedeeyey inuu dagaalamay warsboortiskubaroogsaiyo jaallu lahaaye hadda maxay tahay afarta bilood hayay waarmatib xawaash buu garoonkii la galay war meesha gabadhu kalxawaajiga la gashay baarlamaankay ahayd war istaadii muqdisho tii ka dhacday fiifa ay yaabtay taageerayaasha galmudug dabaaldegayana waa soo qaadatay war kale maanay cayaartii dhex marta gobolka barandir iyo galmudug waxaa laga yidhi reer galmudug dugsigu cayaar soo bandhige boote iyo faanle banooniga markii ay wataan baasaskiiyo shuudka siday shabaqa ugu boobayaan loo birdhigi waaye waa buglay rigooraha galmudug looga badin doono bulshadii qabtay waa kuwaas malihii beeneeyey war hirshabeelle isayaane markii afka ciidda loo geliyey maxaa dhihi doontaa war koldhoaytimadiobadiyaamiinkikubari ah, gala waynay warmadee maxaabaddaan ku geliyo adugu adigii ciyaaraha ka baxae warba buntland marka horeba kama aysan soo qaybgelin war calaa kulli xaal qobarrada isboortiska ku takhasustay arrintan markay muddo baareen oo ay ku daba jireen waxay soo ogaadeen in hirshabeelle iyo gelmudug kaalmaha koowaad iyo labaad kala geli doonaan calaa kulli xaal ciddi kow gashay ciddi lama gashaba isniina balanu taallaa war wasiirkii sboortiska jaamacadda carabta wuxuu yidhi waxa keliya hadda caddayn kara waxay tahay in ciyaartu ay soconayso sagaashan daqiiqo war cayaaraha soomaaliya inay horumareen waxaan ku ogaaday xitaa ergeyga arrimaha cayaaraha adduunkaa soo hadlay waxa uuna yidhi haddii xitaa sagaashan la lakala adkaan waayo waa qasab in ragoyrayaal laysla aado war calaa kulli xaal faankii galmudug hadda waa baahay oo waa laysla bartay hirshabeellana garoonka dhinaceeday soo xamiraysaa aalayidhi aryaadhaha taageerayaasha gobolka banaadir dhexdhexaad ha ka naqdeen hirshabeelle iyo galmudug ubaw cabdulow siday uga noqdan balcad xamar bay dir isla tahay war saadaasha saadaasha keliyaanubaa waxay tahay haddii ay galmudug cayaarta badiso inay qaadi doonaan maantoo kalana madaxaana furan oranna waxaanubaa hadday hirshabeelle badiso inay qaadi doonaan dirdaay caradoo barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku siman yahay lacabay aanaha labeentale cawayskiiyo shiriibka noo tumaa war maalintii la ansixinaya habraaca dastuurka xubnihii buuqa sameeyey waxay dhaheen qoraalka inaan soo akhrinay ahayd ajandahana la ansixiyo xubnihii kasoo horjeedayna waxay dhaheen afar saac ka hor ay haysteen hadday akhrinayaan aryaadnaha samigay cabdullana waxa uu yidhi wuxuu akhrani man aqoon ma ummadlagu aamina waxou akhraa oqon ma ummad lagu aamina war kalamaana siddeed iyo labaatanka bishan oo berri ku beegan talyaaniga shiraa madaxda afrika uga furmayaa la yidhi dowladda talyaaniguna waxay sheegtay shirkaa inay ka qaybgeli doonaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh maxamuud ra'iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed madaxweynaha kenya william ruutu iyo madaxweynaha elitariya ofawarqi ubbo markaa looma dhammae madaxda afrika ma intaadsa ka yaqaaniin madaxweyne dani ka maaha madaxda afrika wartaas ilaahay baa wax ka odhanahaya nawar muusabixi maxay u waayeen warwaaqlow talyaaniga ingiriis meed kale aqoon weyd war talyaaniga waxay ku mahmaahaan emiglio vevere ungiorno de leone cente anni de becora oo macnaheedu yahay hal maalin oo libaxnimo aad ku noolaato ayaa ka wanaagsan boqol sano oo nacasnimo ah beriga ruushka lagu kici jiro oo dalka ka bax la dhihi jira aa nin nabcaayo aad u xanaaqsan oo nin caddaanahoo jidka maraayo toore sarreyn nab ku siiyo kadibna ninka ayuuto u boobay kakadibna ninka midida ku muda wuxuu yidhi ooqaayay ruushaanu qabaayee talyaaniyow iga naqday war kale maanay waxba laydinima sheegi karo warka waadiga dhex gasheene waxaa la yidhi talyaanigu waxay rabaan inay dhexdhexaadiyaan xasan sheekh maxamuud iyo abiy axmed oo abi maxaa xasan ka khusaya annagaa badda siinaye war ilaa uu ka safgaradkii uu la galay somalilan xasan wadahadal la geli maayuu yidhi warba abi hadduu yidhi midnimada soomaaliya waa aqoonsanahay muqadashow kama noqon war madaxweyne lafta gareenoo caleemasaarkii deni ka hadlaya wuxuu yidhi baarlamaanku howl fiican bay qabteen gudoomiyaha baarlamaankuna hadde waa ku mahadsan yahay uu muddani ku dhaga hadlahayey war waxaan maqli jiray loo joojin mahayo aryaadhaha kalemaanay waraan loo jooginaa daldashiin galhareeri shabaab eberaa looga dhigaa la yidhi amiirra waaweynna huf aa looga dhigaa la yidhi meydkooraana daadsanaa la yidhi dayaaraduna weesaga naqnaqaheehaa la yidhi mugga iya kaxaamaha dhigay heexay uga kala tegi waayeen waar wellaweynay buurmalow wuxuu noo sheegay dowladdii koonfur noo joogta inaad la dagaalamaysaan warwaa loo taliyaashub wuxuu yidhi meeshay ma aadaan aryaadhaha warkaan hayga dhex gelinine sharwadeeshidadhafima waxowshiinsaana waa shaalay sharwadeeshidadhafima waxowshiinsaana waa shaalay cabdulow shargudban shaydan xijaaban warbuu madaxweynaha buntland saciid cabdilaahi deni buntland hadda gogol buu dhigay soomaali weynna gogolka lagu dhigay soo magacaabistii xukuumadda cusubna baarlamaanka wuxuu ka codsaday afartan casho dib ha laygu dhigo hadi waa dadaalaya soomalibu madaynaya sida ka muuqatee ku dayo buntland ku dayo siday dowladeed tahay war bashiiro war maysiisniintaa la ballamaye barta barta barta barta cayaaraha barta gool waxaa dhegeysteen xubinta kalamaan oo qaybka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiya guud ahaana barnaamijkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo barnaamij midkan lamid ah inta ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo qabo ma dhadhamiyo geedaa wuu godaasha ana cudurkan igu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare ogelqab ma dhadhamiyo geedaay wuu gadaasha dhuubtaaye anna cudurkanigu dhacay wamiisigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare maladhaayahaygaay calaf lagama dhuntee maladhaayahaygaay way calaf lagama dhuntee kitaabay sukendhiigaymalaadhaayahaygaay calaf lagama dhuntee maladhaayahaygaay calaf lagama dhuntee kitaabay isu kendhiigaydhakhtar baysuukiin qori adna weheli madhaadaan dhakhtar baysuukiin qoray adna weheli madhaadaani adna weheli madhaadaani dhakhtar bay suukiin qoray aadna weli madhaadanid aadna weli madhaadanid sida dhaydaacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaba dayalhaw malaynin dhuuxii walaafahaai wa wax dhiiga kaajaqaa caafimaadka kaajara geeliyo sida dhayacana lama dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaaqayalhaw umalaynine duuxiyo lafahay wa wax kajaqa caafimaadka baladhaayahaygaay calaf lagama dhunte baladhaayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay subkendhiigaybaladhaayahaygaay calaf lagama dhunte baladhaayahaygaay calaf lagama dhunte baysugeen quray aadna quray aadna weeli madhaadaanid aadna darbaysuki quray aadna weli madhaadanid aadna weli madhaadanid ruux la dhalay baan ku dhadhoodiyayoon dhabta kugu hayaayoon dhibta kaa ilaashasida ruux dhallaano hurdo looga dhaartaan hadba siiyo wadna kugu dhoweeya sida ruux la dhalay baan ku dhadhoodiyayoon dhabta kugu hayayoon dhibta ka ilaashaasida ruux dhallaanu hurda looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhaweeya maladhaayahaygaay calaf oh lagama dhunte maladhaayahaygaay calaf oh dhunte kitaabay isu keendhigay baladhayahaygay calaf lagama dhunte baladhayahaygay calaf lagama dhunte kitaabay sukendhigay dakhtar bay sukeen qoray aadna weli madhaadani darbaysuukee qoore aadna weheli madhaadaanid aadna weheli madhaadaanid dhakhtar baysuukii quray aadna weheli madhaadaanid dhakhtar baysuukii quray aadna weheli madhaadaanid aadna weheli madhaadaanid